oo ku hiraa kacbada yani subaan rabaanay ku abaarsan tahay amase adiga naftaadii inaad dadaashido minikaad jirtaa ma soo baxaysi dadaalaa suubayeysaa waxyaaba lu dadaalay waxaa kamid a ah waxyaala ad qadarahaysaa jir saacad mase waxaa jira waxyaala kaleete oo ah, magacii saacadii waxyaabahii oo magaciis ahay oo lagu abaasahay waxyaalahaas barkooda xanfarkii waxyaalahaas fiirsi isna xaaraam waaye ijtihaadkaas maxaa layihaha inaad u dadaashido meel yaala fiifiirisad mininka dhexdiisii waxyaala ka fiirsatid makuu banaana maxaayaele markaad joogtaa dhexdiisii waad soo baxi kartaa maxaa yeele adig haddii soo bad mininka soo baxdid waxaa kuu fududba inaad kacbada aragtid waxaa khilaafsan markaas ninkaasne ijtihaad waa ka xaaraam inaad waxyaala usdadayo oo qibrada xanfarkii waxyaalihii oraxbaxii iyo oraxdhaci iyo yani waxyaabihii xidigihii la diyaay iyo aan sii fiiriya maaha maxaa waa soo bixi karaa waa arki karaa saas daraadeedi xaaraam ay ka tahay inaas ijtihaado inaas nin saasado hortiisna waa ka xaaraam waxaa khilaafsan waktiga gelidiisi waktiga gelidiisi iyo qiblada qaabishii qiblada qadrada qaabidideedii iyo wakti salaad oo galidiisii waa iskhilaafayaan masaail badan ay isku khilaafayaan masaail badanne waa isku waafaqayaan yani hal ay ka yihiin hmm. maalan adiga mininkaa kudhex jirtaa markaad soo baxdid waxaa kuu suurowdaa waktiga galidiisi inaad ogaatid doorkii inuu gali inaad ogaatid yani kuu suurowi karaa waa soo baxaysaa waa iska fiiriyeysaa ad aclaamada haddaan keen camal ma qabtid ba hadi qabtaa masalan saacayaalkii iyo waxyaabahaasi marka intaa sahlay ku tahay hadii banaan ba usoo baxdid yani minima ku jirtid waxaa arki kartaa oraxdii arki kartaa fijir waaye yani inaa waktiga cisha arki kartaa waxyaabahaas kulli waaye markaasay ka gada meesheedii taqliid xaaraamaas ka ahay arki hora waaye taqliid markaa makuu banaana ijtihaad makuu banaana adigaba haddii ogaa kartid in nin yani askuu sheega ku iraa waxkaa galay amase nin ad saaratid ad hubsatid amase naftaada ijtihaadido markaasi kuma banaana maxaa yeele baxidaalee ku xiran tahay min waktiga ma galay adaad weydis ninaad weydisid oo oo aad og waktigiyaa ku waramay waxaad ku tiri nacam waktiga waa galay qoraxdii waa zuushay waa kaas marka qur-aankii ad akrijatay maalan ama saacadii ay dayn yani oo dayeysay maxaas ahay mehaasti waktiga tan inta waxaa ahay taqliid iyo ijtihaad maku banaaneen ti qiblada hmm. intana waxaa waaye ninaad weydisay waxaad tiri wakti ma galay an cimlaas kaaga waramaa waxaad ku yidhi haa waa galay waktiga waa qabayhaysaa qoraxdii waa iska yani waa iilatay wazaalat shamsu iska qoraxdii waa iilatay marka adiga akrintii qur-aankii akri jirti ama saa caddaydii yani qur-aan waxaad tii waxaa akri jirti yani qur-aankaadii halahaan haddii akriyo wakti waa geli jir fajir waa geli jiri halahaan qur-aan haddin akriyo hal jalaad haddiin bilaabo afar saac haddaan bilaabo duhurka waa waa lalahaay markaas mihii min hor absoonidi waaye waktiga ijtihaada u banaan qiblada itihaadi takliif ma u banaana yani inta ay kala baxaayaan isku khilaafaan macnaha waay manjeel wakta maxaa iri imaam nawaawi horo ijtihaada buu wardin wardeed ku dadaalaa qur-aankiis akrihaayey oo usiga yani caadow ahayd haddii alhaas jalaatas akriyo ama yani nus kamishan juz akriyo waktiga oo gala jirin siyaas ku dadaalaa bas ijtihaada bawardin maaanu waktigaad kaaga ahaatay minla ku jirtaa kala mugdi waaye ama waxaa jiraa magaciisii ma soo joogsahaysid ma soo kalifaysid intaan waa kaas meesha oo la riri irshaad iska leeyahay waaye wajaazata xariiman law sabara tayaqana wajaaza waxaa banaan taxariiman man dadaalkiisaa banaan waxaa iska leeyahay waaye oo oo law sabara tayaqana low is adkaysto tayaqana low naftiisa iskalifo oo minanka aska soo baxo oo manaa asbada watiga waktiga waa ogaadahay manaha marka kaas ijtihaad u banaan yahay soo soo bixin ina soo soo bixin soo kalifin inas ijtihaado waa banaan yahay minankii usoo baxin low sabra manaa low iska joogo minankiisii oo waktiga asbayo oo fiirfiiriyo yani saacad iska fiiriyo amase wardigiis akri jiri ama shacerkiis qabi jiri haddii alaan shay anbego antolo yani waktiga waa geli jiri itihaad oo banaan yahay tan waa isku khilaafeen markaas taqliidka iyo itihaadka oo macrifat lwakti ku xiran oo xagga oo waktiga aqoontiisi ahaaday meeshaan oo waktiga u banaan yahay wakaas amaa qiblada maya wakaas ubanaan hadda markaasa farqigi waa udhexe ikhtilaafkii waay taqliidka ijtihaadka waa banaan yahay waktiga aqoontiisii ogaashadiisi waa ku banaan yahay meeshaa waa ku banaan hadii adiga qiblada ogaashadeedii asku suuroowo inaa yani maxaa lihi inaa nin saasatid xaaraam waaye inaa ijtihaadid xaaraam waaye mas'aladani mas'aladii koowaad waaye wailaa maanta ma ku suuroowi karo inaa aynu qiblati waa kaa dheeri tahay qibladii waa kaa dheer tahay kacbada aanteeda inaad aragtid makuu suuroobi karo markaasay waxaa qabahaysaa waxau qabahaa ninka makuu suuroobi karo waxaa qabahaysaa nin oo aan cilminkaada waramo qowlkiisii nin hiqa ah oo lagu kalsoon yahay aamin ah macnaa nin aamin ah oo lagu kalsoon yahay oo ogaal xaggiiskaaga waramaayo oolkiisii aad qabcisaa manaa ninkaas as qabahaa nin oo ogaal agg agga ogaalka xaggiisii oo aamina ah, oo waramo oolkiisa qabahaa manaa adiga waxaad tahay maaal waxa waaya kan waa gaaban yahay ad waa gaaban tahay meel waa ka dheer tahay kacbadii meel kaa dheer ay kaa jirtaa kacbadii ma ujeedi laakin waxaa arkaa nin kale oo kaa dheer arkaa wadi kaa dheer anaa arkohayaa meeshaan qaabil askaaga waramo waayaa usuga askaaga sheega waayaa can cilmin ogaal xaggiiskaaga waramo waayaa kacbada ma aha waaye e ma aha qaabil kaas ama isna indoola waaye wax ma arkaayo nin indha hawaa u sheegay oo siqa a hiri meeshaan waaye meha ujiiso meeshaan qaabil cilmiga ka waramo maxaa yeele adiga ma ujeedid usuma arko hayaa markaasi maxaa la rabaa qowlkiisi aqabaysaa mas'aladii koowaad mas'alada lamaad waxa waaye taasay ahayd haddii waayo hmm, waxay lasoo sheeganays waaye nin ma jiro oo waxyaalahaas og ma jiro cilmi ka wada maayo alaan maal adiga beledkaana joogtaa itaad waa kuu soolowi karaa codku dadaashid ajilat alqibla qiblada dalaalayaalkeedi daliilayaalkeeda aad ku waa heli kartaa ee qiblada daliilayaalkeeda meeha waaye waxaa u xoog badan adilat alqibla waxaa u xoog badan qudbiga aa u xoog badan xijig layahaa qudbi la aa u xoog badan waa oo kacbada korkeedii asaaran qudbiga daa'iman kacbada korkeedi waay meelo badan laga arka ayaa jiraa meel lag arkeynn waa badiya inta hadda ununka xamar meelal badan baa diidaan mog hadi laga arko xidigaas waxa waaye agtiisa <clears throat> waxaa joogaan xidiga la yiraa todobae banaatu nacash aa la yiraa kuwaas banaatu nacashkana waa jiraan xudbiga aan xoog badan waxaas kor saaran yahay kan kor saaran waaye <clears throat> kacbada korkeedi daa'iman adduunka dhan mari kaas laga arko qiblada meelay jirtaa kacbada dul saaran kacbada dusheedii a saaran yahay <clears throat> kii xoog badan uswaaye daliilyaalka oo magaciisi dhadhexeeyaanna waa jiraan daliilyaalka saddex waaye kuwa aqwa waaye qudbiga waaye kuwa awsad waaye qibla qiblada wax loo ogaado oo daliilyaal u ah loo kasi karo awsadke waxa waaye almashriq walmagrib waaye macnaa oraxbax iyo oraxbax inta udhaxaysa hadda umakaasaana u fadhinaabe oraxbax intay naga qabsataa inta galbaadi midig <coughs> badax maxaa kaa qabaa maqribaa kaa qaba marba haddii adiga saa u joogsatid oo oraxbax bari inta ay kaa qabahayso oo galbeed inta oo kaa qabahay badax dhexdoodii adtiid adiga qibladii intaaba daliilkii wa oo lamaad udhedheeey waxa uu daciif badan waxa waaya u daciifsa yani dabeesha daciif ah adilat lqibla dabeesha daciif ah dabeesha ah. waktiyaa lay leedahay hawaa adilat qudbiga waaye oosadkeeda oraxda waaye <clears throat> ama bisha iyo oraxda waaye igan waa ku jiraan adcafkeedii dabeesha waaye maalan xagaaya waktigiisii daweesha waxay raabil ay raabishaa jihat lqibla waqooya jihada waqooya ay raabil waqti xagaya waqti jiilaalka waqtigiisna yani waa ka soo jeysartaa xagga qiblada waa ka jeedaa maca dalika dabeele waaye waxaa laga yaabaa inay iska jeysato waa laga yaabaa haddii tiraad fiirso hmm, hmm waxyaalaha jira oo dabeesha yani ay wado ay wadeyso waxyaalaha jiljir aan <clears throat> geedaha balka camal fasaliiduga camal mara iyo waxyaalaha saatiraaid waxyaala jircan waay dabeesha marba sidoo iskaga wado ka daciif ah waxaa loo leeyahaa daliilyaalkeedkan daciifka ah haddii duur ad dhex gashid meel waxaad ka arkeysa ad joogin yani geedana ay jirin maradaada iyo saan yeel fidi marka dabeesha inta soo dhaweyd haddii inta uu timaado oo saa wada la arko qibla intaas markii jilaal ay tahay waa ka soo jeedaysaa markii yani xagaa ay tahayna xagga wadaysaa dabeesha xagga qibladaa haddii good is agga yani ay wadaysaa haddii geeda ay yihiin geeda agga ay uleexaysaa balkii camal waaye wax jiljilaan kaas kamid yahay waxaa jiljilaan balkii markaas waay iidaysaa xagga oo yani qibla u iideysaa dabash markay xagaar ay tahay markay jila ay tahayna xagga oo ma confort ayaa usoo iideysaa ay usoo wadaysaa markaas intaas waaye waxaa las arkaa inaas naqalinsaas hataa taa daraadeedii dabeesha oo dabeelle waaye marba si kale iska naqhaysaa waa taas ma ahaani waxyaalaha oo laisku halay karo ma ah tan dabeesha waxa ad af loo leeyaha ma laisku halay karo daliil ahaan ma laisku halay karo adilo tariix ad af waaye haddii amarka saas yahay qudbiga jabsi waay manaa waaa kuu suurooda ijtihaadaa kuu suuraa taqliid waa ka xaaraam eyrkaadii inaad saarsatid waa ka xaaraam haddii adi ahlu ijtihaad tihid in taxayara hadduu wareersado mujtahidkiia warakii dadaalay a wareersado lam yuqalid yani ma saarsado وsallaa waa dugtaa kayfa kaana siis ahaadas dugtaa salaadii waa qabeeyaa markaas maratan ukraa mar kale inta waxaa waaye adiladeedii oo qiblada lagu ka soo layliya iyo nahaariya yaa ula baxaayaan waad ogtahay layliyada waa kanaata bisha camal waaye xidigii camal waaye khudbigii camal waaye cawadi le waaye kuwaas layli waaye adila oo layli ah waaye khudbada cawada arkaa maalin ma la arkaayo xidiga baraarta macashka awaal ma arkaa maalin mala arkaayo intaa kul layli ahaadeen intaa kulli yani layli ahaayeen waxyaala kale la ogaa karana ma leh qiblada waa lasoo waxfalay dalaaladeedii xidigihii waaye haddii meel yaalkaa iska waayo intaa xaduu yahiy cadfu caam cala shams walqamar ma dhahino waxaa la yidhi caarifan biadilat lkacba maxaa waaye qoraxdii camal waaye layliyo maa waaye bishii waaye layli waaye adiladii cawadii lagu daliishahaayo waaye xidigii waaye xaytu dalaalatiha ijtihaada waa dadaalaa ijtihaada usuulo waa dadaalaa yani waxaa ogaanaysa xidigii waxay ku xigtaa hudbigi kaliya intaas waaye agoa khudwa maxaa yeelay meel kasta adiga oo kasoo qaabashid khudbiga kacbada dusheeda aa saaran yahay waxaa waaye xidig yar waaye waxaa isku dhex jiraa banaat nacashi suqraa banaat nacashi suqraa ay ku jiraan waani bari karnaa hadarabtiin waxay udhexaysaa xidig la yiraa jadi hurji oo jadi la yiraa waa la arkaa hurji jadi la yiraa hadda shalmaantaha may ka baxday ma ogi waa la arkaa daa'iman iyo jadigaas waxaa waaye sacdu daabic sacdu balac kuwa lahaayo iyo farqadeyn kuwa la yihaha farqadeyn ikan intay soo jiraan intaasa banaatu nacashka u dhexeeya suura taas maxaamid miyaa lagu magacaabay maxaa xidigaas la daris yahay ilaa udbiga xidig ma ahee dhibac waayo oo yani xidig ahaan badan aan soo sheeganay jadiga iyo farqadeynka ay ku wareegsan yihiin yani usiga xidig maaha waa dhibac nuur waay nuur oo saan waa dhibac camal waaye inta kasoo baxaa baadiyaalka barkooda mawra isaan waqooyiha iyo baydhawa baydhawaha iyo burasoo meelka laga reebo malak xamar badi ma laga arko marti ha kaas waay waa yar iyo xidig waa dhibac waaye xidiga ku wareegsan ah baydhawa iyo madaxda burasoo baab ismaaniisa burasoo ah waa ku jirina mehaasa laga arka saasay daliilka ugu weyn waaye haddii cabadi waa kaasna diyaaryaalka busoo raacaan markaas midgtii yman hadis joogo yman hadis joogo qiblada waxa waaye hortiisi waaye yani dhinaca badax waay xigo shaam gadaashiiskaila najraan gadaashiisi waa kaas hmm. waxaa garaad loo leeyahay acdalqibla waaye kuwaas qiblati u horeyso marka etoobia yman isku mid waaye qibladaha isku mid waaye waxaan qaadishanahay yani aan ku abaarsanahay waxaan ku abaasan lahay yani rukn yamaniya aan ku abaasan lahay rukn masaajidkan saan ma ahayn kacba yani xiraabkiisii sheekh abuka sheekha ay sheegi jiri abika muxbaar waxaa sahi jiray sida min talaamiidi man laa tasixu salaatuhu ilaa biru'yati lkacba nin oo salaadiis ansixiynina xertay ku jira ilaa kacbada sarkamahayn bacdi aakhir yani musbaar ifti kacbada mayska arkeen saan hadda ibtaa asu toosi saana ahayn maxaariibta barkeeda saas hadda xamarka xadiisi meel badan a ah, arkeysa oo si kale haddii nin qiblada aqoonteedii aad u yaqaan fiiriyo oo adilat lqiblana kasaayo meel badan meelaha cusubka dadegi hadda xamar weyn alxamdu lilah yani yani maxaariib qadiima exraab oo qadiima oo la codka karo oo macruuf ah ha iska yaaliin oona banaan in la cuskado wa kala loo bixid ijtihaadi wa kala mae mexraabyaalkaas la dayahay kule ada maxaaribyaalkan saa camal le waay jaamacada kasoo bilaa kule saana kutukana aan waay ilaa beledka mehe jadid badanaan yani injiera iska suubihaa waxyaalaha suubihaa iyo kan magaciisa laleeyahayo oo baytulibra la magaciis maasahay olfiirine eh. balabra raaca hmm, intaa waay cumurka wejigaaiska imaha yamanan raacsanahay dadna gabaasoska imaha shaam camal waay dadkoo dhegteeda agtoodii oo badaxda midigta ciraaq waay dadna dadka midig masar waay inta waay marka saa dabeelaha kale ah marka iida waxaa dabeelaha oo imaahayaan saba iyo junuub iyo shimaal iyo intaasay ula kacayaan marba may wado ala fiiray ha markaas banaadka macashil kubraa todoba waaye afar yani janaaza nacashka waa janaazada la yidhaha afar yani a kamid ah saddexna banaadka waaye afar nacashkay kamid tahay nacshii waaye saddexna banaadkii waaye gabdaheedii waaye banaadku nacshi sugraana saasoo kale waaye shicir waxaa ku binuu nacsh siibawehi iyo faraa iyo waxay isku raaceen sarfi mala sarfi haayo maxaa nacash waxaa loo sarfiyeynin waxaa sarfigeeda reeba wamaanic min asarfi lilcalamiyati wataniisi aleha taniis calamiya aleha hmm, banu nacash banu nacasha banaat nacash alkubraa tadow maxay arbaa nacashkii waa saddexda manaaqi sugran saas oo kale iidane nakira ahaan waa waa waa sarfi galaysaa hmm hanuuna cashay inta <clears throat> waa dadaalaa inta waaye manaa faaid ahaana kusoo sheegeyni kacbadii intaa waaye soo mari intaa kul insha allahu tacaala subxaan allah salaadaas ay taxdiri oo soo xaadiraysa ala saxiix maaha wajib waxaa waajiba tawjiib اlistihaadi istihaadkii cusboontiisa waajiba waajiba tawjiib اlistihaad waa waajiba likuli salaati loo saxifeynayo salaad kasta oo xaadiriis salaadaas oo taxdiris xaadiriis alaa saxiix hadan hadana macnaha haddii us ahayn daliilkii hore ku xasuusan haddaas ahayn waxaa haddii la hubsaday xubigii la hubsaday oo lihiri xubigaa geedkan yani muqaabalkiisii yani waa waa markii horaba maxaa loo dadaalaa markaas maxaa loo ijtihaadaa maxaa yel waxlayaqaan abadanba waa laogaa geedkaasay inaad khudbigii xidiga khudbiga laleeyahay ama farqadoonkii huya oo ahaayeen yani adilat oo la jerisahay waa la ogyahay waa la yaqaana meeshaan aad ku jiri meeshaan markaasay ijtihaadka ama taqliidka inuu ka cusboonooyo awaajiba hadii udugta meel kaleedka jira meehanas aay meehaas inas qaabilo awaajiba ama hadii masjidka askudugtahaayo alamaad micraabkiya bay yani daliil exlaziida masjid askudugtahaa micraabkiya markaasay ijtihaadkiisii xaaraamba waaye micraab lajeeda oo xabaab macruuf oo iminka duka jireen amaha yaalaa macruuf oo la og yahay oo laisku raacsan yahay oo lasoo sugay inta aadki xabaabyaalka waii oo oo ahaa macruuf waaye xabaabkii macruuf waaye waa la yaqaanaa sooma ijtihaadayo waaba dhamaadi maxaa yeelay usaaba yaala ijtihaad xaaraan waaye macaaribta waktigii nabiga alayhi الsalaatu wasalaam ay kafahayeen waa jireen yani macaarib اmuslimiin ictimaad kala cuskuha hadii jirto intaas leedahay ninka andoola hadii sihe maxaa siilaha hadii mugdi abujara seeliyela al ijtihaada al ugaha taawasho amooraha in bi gacantiisi waayo i indhoolaha indhaha hoyna aragtiyin waay maxaa yeele micraabka oo muctamadka ah waxaas lamid yahay hadal oo cad as lamid yahay habar oo cad lamid yahay haddii yani tawash taabashadeedi ishkaal galo waktiga oo magaciisi oo magaci taabasha oo waktiga iska cabsado si isu waafaqo dukha isku dukhaa waa ku celihaa sidii hadda shaarx sle alacma walbasir wa ninki indhoola ahay inanka basirka ahaybe adumugta ay ku jiraan waa waajibaa waa cinda ijtiba iska dheh galo ijtibah as wax ka kabro oo mixraabka xakiis u waramo ma saasahayaan mana saasahayaan ninki yani indhoola ahay inanki basirka hadii mugdi ay galaan oo mugdi aska noqdo taawasha ay ku ogahay gayba arkine haddii inbaalaad arkin nin wax arkaaya saabsaha hadiis waayo waa sabraa aba ka cabsado haddii cabsado salaad intii ka tegayso waa dubtaa sisra waa joogtaa haddii markiis os ogaado markaas os ogaad afla imahaa maxaariib lmuslimiinti asalkiisa luqada majliska awalkiisa la yaraha maxaa yeelay mexraabda ah aa magacaabay shaydaanka a lagu xarbiyaa mxraabka lagu xarbiyaa luu duftana sidaa ma aha yani waxaa la yiri nabiga zamankiisii wakhilafadii ilaa boqol sanadii boqolka eed laga gaaro yani mixraab ma jiri jireen ula waxaa la yihi yani markaasi ma jirin waxaa la su mixraabka la bilaabay boqolkii lamaad kowdiisa la bilaaba badi culamada waay leyi nabig bacdiisa la sufi bidcale waaye al alaa kuli xaal yani shay oo madmuuma waaye dun waxay leeyihin yani masaaid haloo suufiy waxay kamid taha hafida calaamaatu saacay kamid ahaati al micraab waxaa la yidhaahaa yani shaygan oo derbiga laga fogaayo hadda kaa ujeedna waaye oo macruufka waaye nabada bacdihiisaa la busuubiyey saasaas calaa hmm. kuli haal yani imaam suyuud iyo dad kalaad ku khilaasan duul waxay leeyiin galidiisa gacdiisa imaamkaas galo kiraaha waaye duul waxay leeyiin maaha aha kiraahi waa banaan tahay waa tahay hmm yani hadii mxraab as jiro oo la og yahay oo yani wax oo mutawaatir as naqday ijtihaad looma suugihaayo walmxraabu ijtihaadkii martabadii kale <clears throat> waa tanaa man ajiza man ajiza <clears throat> ninkii ka caajiza an اlijtihaadi ijtihaadka caajiz iyo وتcalم اadilati adiladii barashadeeda iska caajizi aadka caajizi waa ka oo kacbada sideeda loo amase adiladii وtacalum adilati adiladii barashadeeda waa ka caajizi yani indhoodiida kacma basri ka indhaha qabin waayo aw basirati ki basirada indhalaayo waayo in qalbi qabinba waayo basir waaa layihaha qalbig maho qalbigaas andalayahay asla ogeeda mala ama xasuusahayo salada waa saasadaa wujuuban waajib ahaa siqatan yani minuu kalsoon yahay saarahaa ninkaasi wal cabdan adoon ahaado oo amase imraata naasba ahaato saaasoo caarifan kasaaya biladilati adilada kasaaya sunaqahaa midaas weydihaa man cajazani ki ka caajiza an اlijtihaadi ijtihaadi ki ka caajiza kacbada dhexdeedi kacbadki inuu ijtihaado kaas ka caajiz watacalum اadilati asu tafsir le waay macnaha adiladii barashadas ka caajiz macnaheeda waay asu tafsir waay an اlijtihaadi iyo watacalum اadila aska caajizi tacalum adila lagu cadfihaayo ijtihaadka lagu cadfay waa asu tafsir waay kaama indhoodiyo kale macnaa ijtihaado kacazimin waaye kacbada in ijtihaado a usuuroobi amase ma usuuroobin oo cilmi umahaayo oo yani ma oga yani adiladii ma yaqaano yani maha waaa yaal ma soo inta jooga camal ba una ko camal ba nin oo cilmi xaggiisii uu waramo mahaayo waxaa korkiisa ah ijtihaadna isku jiriyo anaa